الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku soo jirnay fasalkii saddexaad yani maxkuumu fiihi wuxuu la xukminayey oo ahaa wuxuu ku tacalluqay khitaabka shaaricu waxaanu inoo sheegay in afcaasha takliifda ay ku tacalluqday usuuliyiintu laba dhinac ay ka eegaan mar waxay ka eegaan dhinaca shuruudda loo eegayo in la isku kalifo ansixitaankeeda taa waynu ka soo hadallay marka labaadna waxaa laga eegayay dhinaca jihada loo tiirinayo afcaasha ah halkaas ayaynu maraynay almabxathu thaani mabxadka labaad waalmaxkuumu fiihi waa wixii markaas la xukminayey min naaxiyati aljiha jahli buu qorayaa nusaqa qaarkood laakiin waa jiha min naaxiyati aljiha jihadii xaggeeda marka laga eego allatii yudaafu ilayhaa ee loo tirinayey wuxuu lay afcaalu lmukhalafiin dadkan la hawlay afcaashooda allatii taasoo tacallaqat biha sharciya axkaamta sharcigaah ay ku tacalluqdeen la xidhiidho ima an yakuuna almaqsuudu biha inuu noqdo ujeeddada looga jeedaa maslaxa caama maslaxo iyo dan caama aw khaasa ama maslaxo gaara fain kaana almaqsuudu biha haddii ujeeddadu ay tahay maslaxata almujtamac caamatan dhammaan faalficlu huwa xaqullahi tacaala ficilkaasi waa xaqa ilaahay wain kaana almaqsuudu hadduu yahay ujeeddada maslaxa khaasa maslaxo gaara hadday ujeeddadu tahayna faalficlu ficilku huwa isagu xaqulcabdi addoonka xaqiisa weeye waqad yajtamicu inay kulmaan baa la arkaa fi lficli ficilka xaqullaahi iyo wa xaqu lcabdi wa yakuunu waxaanu noqonayaa xaqullaahi huwa alghaalib xaqa ilaahay ka haalibka ayuu noqonaya aw xaqulcabdi huwa alghaalib ama xaqa addoonka ayaa ka qaalibka xoogga badan noqonaya wanatakallamu waanan ka hadlaynaa fiima yeli waxaan soo socayna la soo xidhiidha can kulli nawcin nooc kastoo min hadihi lanwaaci ka mida ah. calaa xidda si gaara ayaanu kala hadlaynaa waxaa ciwaankan inoogu dhigay ay tahay maxkuumu fiihigii oo ah afcaashii dadkan mukhalafiinta ah ayaynu ku soo tilmaamay maxkumu fiigu inuu yahay oo waxaanuu ku tacalluqaya khitaabka shaaricu ah marka laga eego weliba dhinaca cidda loo tirinayo ee ficilkaa loo tirinayo marka laga eego ee dhinaca la yska taago ayuu inooga hadlayaa haddaba wuxuu dadkan mukhalafiinta ah, ee la hawlay ee ay ku tacalluqday axkaamta sharciga ahi waa laba qaybood imaa in maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay tay maslaxa caama maslaxa caama aw khaasa ama maslaxo khaasa in ujeeddada laga leeyahay ay tahay haddii maqsuudku maslaxat almujtamac caama ay tahay maslaxada iyo danta bulshada dhammaan haddii looga jeedo ficilkan ficilkaasi xaq ilaahay ayaa lagu tilmaamaa haddii maqsuudka uu yahay maslaxo khaasana ficilkaa waxaa la yidhaahdaa xaqulcabdi mararka qaarkood ayaa ficil waxaa ku kulma xaqa ilaah xaqa addoonkaba marka ay ku kulmaanna ama xaqa ilaahay baa qaalib noqdaa ama xaqa addoonka ayaa ka qaalibkaahi awoodda badan noqdaa mid walbana yacnii si gaara ayaa laga hadlaynaa buuhi afcaalu lmukhalafiin allatii taasoo tacallaqat biha alaxkaamu sharciya axkaamta sharciga ayay ku tacalluqday imaa ima an yakuuna almaqsuudu biha maslaxa caama inuu yahay maqsuudkiiy ujeeddada looga jeeda maslaxa caama aw khaasa waa maslaxa gaar fain kaana almaqsuudu biha maslaxatan maslaxa caama maslaxada wadanta bulshada oo dhan hadduu yahay ujeedadu falficlu huwa xaqullahi tacala ilahi xaqiisa weeye wain almaqsuud biha maslaxa khaasa haddii maslaxo khaasa uu yahayna falficlu huwa xaqu lcabdi ficilku waa xaqii addoonka waqad yajtamicu inay kulmaan baa la arkaa fi lficli xaqullahi iyo xaqu lcabdi oo wayakuunu hado deetana wayakuunu wuxu hado deetan wayamu wayakuunu hado ama yakunu wuxu noqon xaqullahi huwa ka aalibkaabuu noqon aw xaqu lcabdi huwa alhaalib wanatakallamu waanan kaga hadlaynaa weli fii maa yeeli waxaan markaa soo soconanala soo xidhiidha can kulli nowcin nooc kastoo min hadil anwaaci ka mida ah, calaa xidda si gaar ah ayaan markaas uga hadlaynaa xaqullaahi xaqullaahi ilaahay xaqiisu huwa xaqu lmujtamac waa xaqa bulshada walihaada saa daraaddeed yucarifuuna waxay ku tacriifiyaan biannahu isagu maa tacallaqa bihi annafcu alcaam waa wixii nafci iyo dheef caami ay ku tacalluqdo min hayri ikhtisaasin biaxadin isagoona khaas iyo gaar ku ahayn yacni qofnaba isagoo aan gaar ku ahayn walihaada saa daraaddeed baa nusiba waxaa loo tiiriyey oo loo dadka rabbigoodii jamiican dhammaan rabbiga waha ayaa loo tiriy waa licibami khatarihi arrinkiisa oo weyn iyo khatartiisa oo weyn wa nafcihi iyo nafcigiisa oo shaamil shaamilho wada gaadhaya wa hada alxaqu xaqan laa yajuusu ma bannaana isqaatuhu in la ridaa ma bannaana walaa yaxiqu liaxadin qof rabamana atanaasulu canhu inuu ka tanaasulaano ma bannaana aw ilkhuruuj calayha ama in lagu baxaa ma bannaana fahuwa ka nidaami lcaam wa waxay nidaam lcaam u yaqaanaan cinda alqawaaniyiina qawaaniyiintu qanuuniyiina nooay qanuuniyiin tahay waa waxay nidaam lcaam u yaqaanaan waxau sheekhu leeyahay waa ficilkii mukalafka ee khitaabka ilaahay ku tacalluqaye xaqa ilaahayna waxaa looga jeedaa waa xaqa bulshada ayaa looga jeedaa waxaanay ku tacriifiyaan waa waxa uu ku tacalluqo nafciga caamka ah ayadoona axad iyo qof gaaruu gaar ku yahay aanay jirin wixii nafci gaara nafci guud oo caam ah oo dadka oo dhan wada gaaraya uu ku tacalluqo ayadoon cid gaar ku ahayn waxaa la yidhaahdaa xaqii ilaahay ama waa xaqii mujtamaca ilaahay ayaa daraasaad daraaddeed baa dadka rabbigoodii loogu tiiriyey ilayna ilaahay isagu waxba ma dheefsado oo ilaahay nafci ma gaadho laakiin waxaa loogu tiirinayaa waxa weeye waa weyneyn iyo sharifid iyo nafcigiisa oo shaamilahoo fara badan iyo khatartiisa iyo arrinkiisa oo weyn awgeed ayaa loogu tiiriyey xaqii ilaahay marka uu xaqu kaa yahay ee kaa caamka ah ee bulshadoo dhammi ay wada leedahay uu yahay ee ilaahay loo tiiriyey ee xaq ilaahay lagu magacaabay markuu yahay ma bannaanay in la rido oo meesha laga saaro in laga tanaasulo oo qofna markaa uu ka tanaasulaa yani ama heshiisu uu ka galaa ma bannaana ama yacni in lagu baxo oo la waxyeeleeyaa ma bannaana sidaa daraaddeed sugitaankiisuna dacwo uma baahato cafi iyo ridid ma aqbalo markay ay xuduud laakiin tahay shubhata ugu hoosaysa ayuu ku dhacaa adna shub ayuu ku dhacaa wuxu uhi xaqullaahi wa xaqu lmujtamac weeye walihaada saa daraaddeed yucarifuunahu waxay ku tacriifiyaan ama ku erey bixiyaan biannahu inuu yahay maaka tacallaqa bihi waa maa ficilka tacallaqa bihi uu ku tacalluqay annafcu lcaam nafci iyo dheer iyo waxtar caama min hayri ikhtisaasin biaxadin isagoon qofna ku gaar ahayn walihaada saa daraaddeed baa nusiiba waxaa loo nisbeeyey ilaa rabbi nnaasi jamiican dadka oo dhan kii rabbiga u ahaa ayaa loo tiriy waa nicmadii khatari khatartiisa oo weyn wa shumuuli nafcihi iyo waxtarkiisa oo shaamil oo ciduu la gaadhaya wa alxaqu laa yajuuz mamala isqaadu in la rido walaa yaxiqu liaxadin atanaasulu canhu inuu ka tanaasulo idhahda aniga ayaa dhaafay ma banaana aw ilkhuruuju caleyh in lagu baxaana ma banaana fahuwa kanadaam alcaam cinda alqanuuniyiina qaanuuniyiintu waa waxay u yaqaanaan annadaam alcaam <coughs> waqad wujida bilistiqraa dabagal iyo raadgubid waxaa lagu helay ana xuquuq allahi alkhaalisa hiya maa yati xuquuqda ilaahay khaaliskaah waa waxaan soo socda awalan alcibaadaat almaxda waa cibaadooyinka baraxa tiran kaaliimaani waa sida iimaanka iyo rumaynta ilaahay wasalaati iyo salaaddii wazaka iyo zakadii wasiyaam soomkii walxaji waljihaad wanaxwiha iyo wixii la mida faaliimaanu iimaanka iyo wamaa buniya calayhi waxa lagu dhisay yuqsadu bihi waxaa looga jeeda taxsiilu maa shay xasniintii wa isagu daruuriyun daruuri iyo laga maarmaana wahuwa diin weeye wadiinu diinkuna daruuriyun laga maarmaan liqiyaami mujtamac mujtamaca yacni isaagiisa iyo wanadaamihi uu u yahay waalcibaadaatu cibaadadayna kulahaa dhammaanteed shuricad waxaa loo jideeyey limasaalixadano tacuudu noqonaysa binafci lcamiim nafci camiimahoo wada gaadhaya cala lmujtamaci mujtamaca iyo bulshada waxau sheekhu leeyahay markii dabagal iyo raadgurid iyo fiirin lagu sameeyey waxaa la ogaaday xuquuqda ilaahay ee khaaliskaahi inay yihiin qodobadan soo socda ee sideedda ah waa midda koowaade waa cibaadooyinka maxdada ah ee baraxa tiran macnaha maxdadana waxaa looga jeedaa aan yacni wax kale oo yacni ma'uune ah ama yacni cuquubo iyo aanay la soconin ee cibaadaadka khaaliska ah ee wax kaloo markaa hiqal iyo kulfo iyo yacni qarash iyo wax caynkaasi aanay la soconin baa la yidhaahdaa waa sida rumaynta ilaahay waa sida salaada waa sida zakada waa sida soomka xajka jihaadka iyo wixii la mida haddaba wuxuu iimaanka iyo waxaan lagu dhisay waxa lagu dhisayna waxa weeye waa cibaadaad cibaadaadkanoo dhan waa salaada waa zakada waa soomki waa xaji kulluhaa iimaanka ayay ku dhisantay iimaanka ayaa asal u ah haddii aan iimaan jirin cibaadooyinkaasi waxba kama jiraan weeye iimaankaniyo waxaan lagu dhisay ee cibaadooyina waxaa looga jeedaa in lagu xasiliyo shay daruuri ah oo ummadda laga maarmaan u ah oo diinta oo dee daruuriyaadkeedii shantaha ka mid a ah diintuna daruuri iyo laga maarmaan bay u tahay mujtamaca isaagiisa iyo nidaamkiisa maarmaan bay u tahay cibaadaadka markaa lagu sii duldhisayna dhisayna iyadana waxaa loo jeeda in masaalix iyo dano yacni uula soo noqonaya mujtamaca nafci camiima oo dadka oo dhan wada gaadhaya waqad rujida waxaa la bilistiqraa'i raacraac iyo dabagal ana xuquuq allahi alkhaalisa ilahi xuquuqdiisa khaaliskiiyo maayintii waxaa soo socda awalan alcibaadaat lmaxda waa cibaadooyinka baraxa tiran kaliimaani waa sida iimaankii wasalaati wazakaati wasawmi walxaj waljihaad oo jihaadkii oo kale dee waxa ku sugan markaa ictidaa iyo xadgudubkii oo laga difaacayo mujtamac iyo bulshadii faliimaanu iyo ma buniya caleyh wixii lagu dhisay cibaadaadka iyo acmaasha kale ah yursadu bihi waxaa looga qasinaya taxsiilu maa shay xasilindii wa isagu daruuriyun daruuriya laga maarmaan wahuwa diin wey wa diinuna daruuriyun buu liqiyaaminu sharci u nidaami u yahay wlcibaadaatu wa kulaha shuruucad waxaa loo jiray limasaalixadanu tacuudu binafci camiim nafci wadagaarida ula soo noqonaysa cala lmujtamaci aaniyan mar labaadna waa alcibaadaat alatii fiiha macna almawuuna ay ku sugan tahay macno yacnii culays iyo kulfo iyo bimacnaa dee wax la siinayo cid kale midlu sadaqati alfitr waa sakaad fitriga oo kale fa hiya cibaada dhinac waa ka cibaada liannaha tuqaribu ila allah waa taqarubun waa dhowaansho ilallahi ilaahay loogu dhawaanayo bitasaduq isdhaqayso cala alfaqir lagu isdhaqayso wa kownaha sheeda fiiha macna almawuuna macno yacni kulfo iyo culays u yahayna liannaha wajadad cala almukallafi bisababi hayrihi mukalafka way ku waajibtay sabab cidda hayrkii ah sababteeda ay ugu waajibtay kamaa wajadad mawunatuhu <coughs> sida dee quudkiisi iyo nafaqadiisi ay u waajibtay khilaafan ayadoo khilaafsan lilcibaadaati almaxda cibaadooyinkii badaxa tirnaa fahiya laa tajibu cala lmukalafi mukalaf kuma waajibto bisabab lgayri cid kale yani sababtii uma waajibto taana waxayd cibaadaadkii maxdada ahayd madamaad wuxu uhi waa cibaadooyin aan maxdo iyo mid badax tiran ahayn laakiin waxaa ku sugan macna mawno ayaa ku sugan asalka mawnada horta quudka ayaa la yidhaahdaa oo masalan markay sakadoo kale fuqahadu ka hadlayaan waa kuwa yidhaahdaa yani makfiyulma'an bay yidhahdaan masalan markay sakadoo kale ka hadlayaan ciddaan la siinaynin waxaan filaya mushaacuyaha makfiyu lmu'an binafaqati lmusaki markaan la siinin waxaa ka mid ah mid muan mu-ankiisii wuxuu u baahnaa iyo nafaqadiisii lagu kaafiyey qofka sakada bixinaya waxbixintiisa markaa mucan ama mauuna waa quudkaa iyo waxaa la quudanayo iyo waxaa baahihaasaa la yidhaahdaa culayskan iyo kulfadana waa la yidhaahdaa marka waa cibaadooyin ay wax kala soo dhex galeenoo waxoogay kulfo iyo culays iyo markaa kharash iyo wax cid kale la siinayo ay ku jiraan masalan waa zakaatulfitriga oo kale dhinac waa ka cibaado oo dee waa dhowaansho ilaahay loogu dhowaanayo sadaqaysiga faqiirka lagu sadaqaysanayo dhinaca marka laga eego waa cibaado dhinaca marka laga eego inay qofkan ku waajibtay oo cid kale la siinayo dhinaca marka laga eegana dee mawla ayaa ku sugan iyo culays iyo eh, iqal iyo taklifa ayaa ku sugan iyo wax cid kale la siinayo oo cid u waajibtay sida isagaa mu'aanadiisi iyo quudkiisi u waajibay sidaasoo kale ayay markaa cid kale ugu waajibtay waxay khilaafsantahay markaa cibaadaadkii maxdiga ahaa waayo cibaadaadka maxdiga ahi cid kale sababteed kuguma waajibta iminka salaadii iyo imaankii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii jihaadki yani adiga isaada kuu saaranta waa cibaada maxda yani cid kale sababteed kugumay waajibin ama sakaatulfitrigani waxay kugu waajibtay cid kale oo faqiirka iyo dadka baahan ee la doonayo maalinta ciidda in su-aasha iyo weydiisiga laga joojiyo darteed bay kugu waajibtay aaniyan alcibaadaat waa cibaadooyinka allatii taasoo fii adxida macna alma'uuna macno qarash ama yacni culays iyo kulfa uu ku sugan yahay midla sadaqat waa zakaatulfitriga oo kale fahiya cibaadatun waa cibaado lannaha taqarubun waa dhowaansho ila allahi alla loo dhowaanaya bitasaduqi sras cala alfaqiiri wa kownahaa fiiha inuu yahay macna lmagunana waxa weeye laannaha wajaban cala lmukalafi bisababi hayrihi hayrkii sababtii ayay ugu waajibtay kamaa wajabat muunatuhu sida ay isaga quudkiisiiba u waajibay khilaafan waxaanay khilaafsan bay lilcibaadaati almaxda yani waa khilaafo mukhaalifata iyadoo licibaadaati maxda khilaafsan fa hiya laa tajibu cibaadaadka maxdada ay cala lmukalafi uguma waajibto bisabab alghayri aalidan oo saddexaadna waa adarayda cala alardi ushariya ama cushriya waa daraa'ibta la saaro dhulka la cushriga la yidhao cushriyada la yidhaahdo wahadii samaha lusuliyuuna usuliyintu waxay ku magacaabeen mawuulan fiiha macna alcibaada mawuulo macno cibaada ay ku sugan tahay ama anaha mawuula mawulo waxay noqotay fa inahaa dariibat lard waa dariibo iyo wax dhulkii laga qaadayo wa bi hadihi dariiba waxyaalaha la saaray darteed baa tabqa alardu dhulkii waxay baaqi ku ahaanaysaa biyadi asxaabiha asxaabtii lahayd gacanteeda hayra muctadin calayha iyadoon lagu xadgudbaynin wa ama ana fiiha macna alcibaada inay macna alcibaada ku sugan taarayna falianna alcushra alma'khuud cushurkaa laga qaadaya huwa zakaatu zarc zarca sakadiisii way alkhaarij min alardi ee dhulka ka soo baxay wa yusrafu waxaana loo yidhi fii masaarifi zaka zakada masaarifdeedii baa wa hadihi min almasaalix alcaama masaalixda caamkaabay ka mid tahay araabicna alkharaaj ay daraa'ib waa daraa'ibtii la yeelaya cala alardi alkharajiya dhulka kharaajiga la yidhaahdo wa hiya alardu waa dhulka alatii tutraku laga taga biyadi asxaabiha hayr lmuslimiin gacantii asxaabteeda aan muslimiinta ahayn bacda fatxi lmuslimiina la-ayntay muslimiintu furteen wa silaa'ihim calayha ee ay markaa qabsadeen fa tufradu calayhim dariiba mucayana xoogay dariiba oo mucayana baa la saari kamaa xadada sidii markaas dhacday fi ardi alciraaq washaam id tarakaha cumar bnu khadaab wuxuu kaga tegay biyaddi ahliha wa daraba calayha alkharaaj kharaaj baanu yeelay bacda mushaawarati saxaaba saxaabada intii uu la sharay muwaafaqatii ay ku waafaqeen wa yusrafu hada alwaaridu waaridka ayaa kaa markaa la helo ee uu soo dhaco fi masaalix alcaama lidowlati alislaamiya masaalixda caamka ee dowladda islaamku leedahay ayaa lagu bixinaya waxau sheekhu leeyahay xaqii ilaahay ee xaqa caamka ahaa ayuu markaasi loo sii wadaaye wuxuuhi waa daraa'ibta la yeelaya alard alcushariya iyo alard alkharajiya ard alcushri iyo ard alkharaaj ayaa kala jira ardu lcushur dhulka cushurka laga qaado wixii ka soo baxa waxaa la yidhaha dhul kasta oo ehelkeedu ay ku islaameen oo dhulka carabta ama cajabta midku doona ha ahaado ayaga ayaa dhulkaa iska leh cushurkaasu mara wixii ka soo baxa laga qaadaya ama heshiisa lagu furto ama xoogha lagu furtee liannahu maxaa yeelay dee shirkii lagu sugi maayo jizye laga qaadi maayo nebiguna markuu furtay meelo fara badan dhulkii carabta ka mida oo xoogga ku furtay cushariyadaasunbuu ka dhigay waxaa la mida ah iyadoo dhulka ay dadka muslimiinta ay xoogga ku furtaane dadkii faatixiinta ahaa ee furtay imaamkuu qaybiyey waxaa la yidhahaa ardu lcushr ama ardu cushriya baa la yidhaha ama cushriya ardu kharajna waa dhulka dadka kale cajamkeeda iyo carabta ahayn ee imaamku xoogga uu ku furtay ee dadkii ehelkeeda ahaa loo daayey ayaa laga qaadaya markaa dariibada iyo cashuurta laga qaadaya ama marka hore iyadoo ardul cushriya ama cushriya ah ayaa dimmi ayaa yeeshay markaasay ardu kharaaj ay noqonaysaa haddaba wuxuu yidhi ka saddexaadna waa daraybta la yeelaya dhulka cushriyada ah usuuliyiintuna waxay ku magacaabaan buu yidhi noocan mawunan fiiha macna alcibaada in ti hore waxayd cibaadaad macno mawuno ay ku jiro tana waa mawuno macno cibaada ku jiro oo taa horena cibaadada ayaa qallibnayd tana mawnada ayaa qalliban oo cibaadada ka qalliban <coughs> marka wuxuu leeyahay waa daraairtana waa jamcu dariiba oo waxa ay dawladdu markaa saarto ama yacni dee xoolo ama dhul ama guryo ama dad ama camal ayaa la yidhahdaa yani afsoomaaliya waa tayno marka cashuurta aynunaana waxaa dawladdu qaado weeye marka waa daraa'irta la yeelaya dhulka cushriyada ah waxaay usuuliyiintu ku magacaabeen mauuno iyo kulfo iyo hiqal iyo culays iyo wax yacni xoolo la qaadayo oo macno cibaado ku sugan tahay waa mauuno oo dee waa dariibatu lard waa dariibo iyo marka cashuur dhulkii laga qaadayo wax macnaha cashuuroo kale dhulkii laga qaaday weeye dariibadaasaanay markaa ku ahaanaysaa dhulkaasi baaqi dadkii asxaabteeda ahaabay gacantooda ku jiraysa inaan lagu xadgudbaynin xaggay macno cibaada kaga sugan tahayna <clears throat> dee cushurkan laga qaadayaa waa zekada zaraci dhulkaa ka soo baxay ayaa cushur iyo toban meeloo meel laga qaadayaa masaaridii zekada sideedii meelood zekada lagu bixin jira ayaana lagu bixinaya waana masaalixda caamkaabay ah markaa ka mid tahay taasi waa mid mawlada ayaa markaa tan asana cibaadaduna waa taac bay ku tahay midna waa kharaajkii waa daraa'ibtii iyo cashuurtii la yeelaya dhulka kharaajiyada la yidhaahdo waana dhulka asxaabteedii aan muslimiinta ahayn lagu daayey intay muslimiintu furteen ay ka qaalib noqdeen dabadeed markaa dariiba mucayana waxoogaa cashuur mucayana ayaa la saaraya oo waxaana asalkeedu uu ka dhacay dhulkii ciraaq iyo shaam markii la furtay waqti cumru khadaab ayaa cumru khadaab wuxuu ku daayey dhulka ehelkoodii buu gacantooda ku daayey kharaajkaasunbuu ka qaadi jiray intii ay markaa asxaabada la shiray ee ay isla waafaqeen arrinkaa wixii markii allah ka soo arooray ka soo baxana masalada caamka ee dowladda islaamku leedahay ayuunbaa markaas lagu bixinaya aalidan adarayru cala alardi alcushriya waa darayrta la yeerayo dhulka cushriga la yidhaahdo wahadii sama ahlusunyana waxay ku magacaabeen mawuuna fiiha macna alcibaada waa muunaya hiqal iyo kulmo iyo hawlo la bixinayo oo fiiha macna alcibaada macno cibaada ku sugan yahay ama kownaha mawuuna falyanha dariibatu lard waa dhulka dariibadiisii cashuurtiisii wa bihadihi dariiba dariibadaa darteed baa tabaqa alardu biyadi asxaabiha ay ugu baaqi ahaanaysa kayra muctadin calayha iyadoon lagu xadgudbaynin in macno cibaado ay ku sugan tahay falana alcusra almaqquuda qaadaya huwa zakaatu lzarci zarca zakadiisii weeye alkhaariji madaarduruga soo baxayay wayusrafu waxaana loo iilayaa fii masaarifi zaka zakada masaarifdeeda ayaa loo iilayaa wa hadihi min almasaalix alcaama ayay ka mid tahay raabican alkharaaj ay daraa'ib waa daraa'ibta iyo casimaad la yeelaya cala alardi alkharaajiya wahiy alardu waa dhulka alatii tutraku laga tegi biyadi asxaabiha ayr muslimiin ee muslimiinta in bacda fatxi muslimiina lahaa intay muslimiin furteen wastilaa'im calayha ay ka qaalib noqdeen fatufradu calayha dariiba mucayana ayaa markaa lagu ayaa la saaraya oo lagu qadaraya kama xadaa fii ardi alciraaq washaam sidaa ka dhacay shaamna yani berigaa shaam unbaa laodhan jiray waa dhulkan laakiin u qaybsan imika suuriya iyo falastiin iyo urdun iyo lubnaan ayaa shaam la odhan jiray id tarakahaa cumar bn khadaab biyadi ahli abuu kaga tegay wa daraba calayhi alkharaaj ayuu yeelay bacda mushaawarati saxaaba ilaa sideed arrimood ayay noqonaysay raabican alkharaaj ka afraad wuxuu ahaa kharaajka ay daraa'ib cala alardi alkharaajiya macnaha waa daraa'ibta iyo cashuurta la yeelo ee lagu qadaro dhulka loo yaqaano alardi alkharaajiya wa hiya alardu waa dhulka allatii taasoo tutraku lagaga tegaya biyadi asxaabiha asxaabtii ahayd gacmahooda ayaa lagaga tegi biyadii asxaabiha asxaabteeda gacanteeda ayaa lagaga tegi kayri lmuslimiina ee aan muslimiinta ahayn bacda fatxi lmuslimiina lahaa muslimiintu intay furteen dabeed wasilaayim calayhaa ee ay qabsadeenna fa tufradu calayhaa waxaa la yeelay korkeeda dariiba mucayana dariibo iyo cashuur mucayana oo la cayimay oo la jiray ayaa la yeeli kamaa xadaa sidii dhacday ee soo dariyey fii ardi alciraaqi washaam dhulka ciraaqi iyo shaamba sidii dhacday id taraka cumar bnu khadaab waxau kaga tegey biyadii ahliha ehelkeedii gacantooda ayuu kaga tegey wa daraba calayha alkharaaj kharaajna waa yeelay oo waa dul saaray bacda mushaawarati saxaaba saxaabada intii uu la shawray ee ula tashay dabeed wa muwaafaqatihi ay waafaqeenna wayusrafu hada alwaaridu waaridka iyo wixii markaa allah ka soo baxee ka soo arora waxaa laga tegayaa fi lmasaalix alcaama waxaa loo iraya wayusrafu hada alwaaridu waaridkaas iyo xoolaha allah ka soo arora waxaa loo iirayaa fi lmasaalix alcaama masaalixda iyo danaha guude lidowlati lislaamiya dowladda islaamku ay leedahay xaqii mujtamaca iyo bulshada ahaa ayuu noo waday wuxuule kaafnad waxa weeye waa daraa'ibta iyo xoolaha la saaro dhulka loo yaqaano alard alkharaajiya waana dhulka ay leeyihiin kuwa aan markaa muslimiinta ahayni ayaa la yidhahdaa ardu kharaaj waana siiba yacni dhulka cajamka dadkaan carabta inay imaamka muslimiintu wax awoodda ku furtay ee dabeetana dadkii ehelka u ahaa uu ku dayay gacmahooda ama dhul cushriye ayay haydoo yacni ehelkeedii ayaa ku islaamay laakiin markii dambe mid dhimmiya ayaa la wareegay oo mulkiyey waana intii ay markaas wara dhulkaa lagaga tegay asxaabteeda gacantooda lagaga tegaye aan muslimiinta ahayn intay muslimiintu furteen dawadeed ee ay ka qaalib noqdeen waxaana markaa la saarayaa buu leeyahay dariiba mucayana unbaa la saarayaa taana markaa daliilkeeda iyo xujadeedu waxay tahay ciraaq markii la furtay iyo shaam wakhtigii cumar bnu ayaa waxa uu kala tashaday saxaabadii dabeetana waxay isu waafaqeen in ehelkeediina gacanbaxlay ku hayaan kharaajun markaas laga qaado taas ayaanay markaa isla waafaqeen wixii allah ka soo baxana masaalixda caamka ah ee muslimiintu ay leeyihiin ayuunbaa lagu bixinaya raabican alkharaaji waa yodraib waa cashuurihii iyo wixii la yeelayey cala alardi alkharaajiya dhulka kharaajiga loo yaqaano wahiya alardu waa dhulka allatii taasoo tutraku lagaga tegey biyaddi asxaabiha asxaabteeda gacmaheeda ayaa lagaga tegey kayr lmuslimiin aan muslimiinta ahayn bacda fatxi muslimiin furteen wasinayu calayha ay markaa qabsadeen dabadeed fa calayha dariiba mucayana dariiba mucayana ayaa la yeelaya cashuur go-an kamaa xadada sidii dariday ee dhacdayba fii ardi alciraaqi washaam dhulkii ciraaq iyo shaam id tarakaha cumar bnu khadaab biyadii ahlihaa buu tegey wa calayha alkharaajana waa yeelay bacda mushawarati saxaaba saxaabadii markaa joogtay markuu la shawray wa muwaafaqatihim ay waafaqeen wa yusrabu hada alwaaridu waalidka waxaa loo yeelayaa fi masaalix alcaama masaalixda caamka ee lidowla islaamiya ay leedahay khaamisan waa cuqubaatun kaamila waa cuqubaad dhammaystiran oo laysa fiihaa aanu ku sugnayn macnan aakhar macno kaloo hayr alcuquuba aan cuquuba ahayn kuma sugnaa waa cuquubaad aan macno kale oon cuquuba ahayn aanay ku sugnayn wahiya alxuduudu waana xuduuda iyo alcuquubaat almuqadara waa cuqubooyinka la qadaray allatii taasoo shuricat la jideeyey lilmaslaxa alcaama maslaxada caamkaa wa lidalika kaa dartiina loo ictibaariyey min xaq illahi ilaahay xaqiisa ayaa loo ictibaariyey markii laega maslaxadda caamkee loo jideeyey mil xaddu zina ama mislu xaddi zina xadkii zinada ama mislu xaddu zina zinada xadkeedi weeye waa xaddu shurbi cabitaanka xadkiisii way wixii muskilaadkaa la cabayey wa xaddu sariqa tuugada xadkeedii weeye wa xaddu quaaci ariiq <coughs> kuwa jidgooyada xadkoodaba weeye fa hadihi alcuquubaatu cuquubooyinka shuricat waa la jireeyey limaslaxati lmujtamaci mujtamaca maslaxadiisa dandiisa ayaa loo jireeyey oo falaa yamliku ma hananayo axadun qofna isqaadaha inuu rido walihaadaa sidaa daraaddeed baa lamaa saraqad markay xadday imra'atu min bani makhsuum ruux dumara reer bani makhsuum ahayd oo araada usaamata bnu zayd usaamata bnu zaydna uu doona an yastashfaca lahaa inuu ergo weydiiyo cinda rasuulilahi rasuulka ilaahay qadiba nabiyu nabigu waa cadhooday wa khadaba fi nnaasi dadka dhexdooda khudbada ayuu ka akhriyey wa mima qaala wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa inamaa ahlaka waxaa halaagay aladiina min qablikum idinka idinka horreeyey annahu iyuu kaanu waxaan idaa saraqa fiihim shariif marka waxaada mid yacni ladan oo ummadda dhexdooda markaa mansilo iyo darajo kudhihi tarakuhu way iskaga tegayeen waidaa saraqa fiihim adaciif mid iska liitaa marka uu xadana aqaamuu calayhi lxadda xadka ayay ka oogayeen waaim ullahi ilaahay dhaartiisa ayaan ku dhaartee low anna faatimata binta muxammadin haddii faatimo ila muxamadi saraqad ay xaddo laqatactu yaddaha gacanteeda ayaan jari lahaa wuxuu leeyahay sheekhu qodobka shanaad waxa weeye cuqubaad kaamil ah oo aan macno kaleoon cuquubo ahayni aanay ku sugnayn waana xuduudda kuwa loo yaqaanaa ama cuquubaadka muqadarka ah ee loo sharciyeeye loo jireeyey maslaxada caamka ah ee ummadda ay leedahay mar haddii waxaa loo jideeyey ay tahay maslaxadda caamka ee dadka ka wada dhaxaysa ee ummadda markaas in lagu ilaaliyo in lagu ilaaliyo markaas yacni cirdigeedii iyo sharafdeedii in xoolaheedii lagu ilaaliyo in nafdeedii lagu ilaaliyo mar hadday tahay waxaa loo jideeyey maslaxada caamka ah waa xaqii ilaahay bay noqonaysaa waa xadkii zinada qofku hadduu zinaysto laga goynayey waa xadkii hadduu waxyaale mushkilaadka ha cabo laga jaraya waa xadkii tuugada waa xadkii nimanka dhulshiifka ah ee dadka wadooyinka u gala xadkoodii weeye <coughs> mar hadday saa tahay kuwaasi waa cuquubaad loo jideeyey maslaxada iyo danta markaa bulshada ayaa loo jideeyey waxaana markaas gudanaya imaamka axad hananaya markaas inuu ridaano ma jirto saa daraaddeed ayaa waktigii rasuulka waxa uu xaday ruux dumara oo reer bani makhsuum ka tirsanayd dabeetana markaasaa la yidhi waar nebi maxamed yaa uga ergeynaya markaasaa la yidhi usaamat ibnu zayd oo isagii aabihiiba u jeclaa ayuunbaa nebiga uga ergeyn karaya usaamaa dabeetana rasuulka uga ergeeyey gabadha ayadaan gacanta la jarin nebigu dabeetana waa cadhooday dadkiina khudbada ayuu kala kacay dhexdooda wuxuu yidhi waxa halaagay dadkii idinka horreeyey marka mid yacni sarreeyo oo sharaf iyo mansab iyo wax lagu sheegayaa uu wahado way iska dayn jireen marka uu mid daciifahoo cid u hadasho iyo yacni jaah iyo magac lagaga wacdo toona aan lahayn hadana xagka ayay ku oogayeen oo sidaasaa markaa muxaabaadkaas ayay ku dhisnayd ilaahay daartiisa ayaan ku dhaartay hadday inantayda faatimo ay waxado gacanta ayaan goynayaa buuri sidaasaa markaa sharciga loogu siban yahay sidaasaa markaa sharciguna dadka uga sarreeya mid xaakimo iyo mid maxkuumo la xukumaya khaamisan waa cuquubaatu kaamila laysa fiiha macnan aakhar macno kale hayr alcuquuba cuquubaan ahayn aanay ku sugnayn waiyo waa xuduudda iyo almuqadara waa cuquubooyinka la qadaray allatii taasoo shareecad la jireeyey lilmaslaxa alcaama <clears throat> maslaxada caamkaa wa atubirat waxaana loo ictibaariyey lidaalika kaadartii in maslaxa caama loo jireeyey min xaqillahi ilahay xaqiisa inay ka mid tahay ayaa loo ictibaariyey maadaama oo yani maslaxa caamaa loo jireeyey milu xaddu zinaa xadkii zina wey wa xaddu shurb waa xadkii waxyaalaha musiilaadka cabitaankooda wa xaddu sariqa iyo xadkii tuugada wa xaddu quaaci ariiq iyo cadka kuwii jidgooyada ahaa fahadihi alcuqubaatu shureecad waxaa loo jeedaya limaslaxati اlmujtamac oo falaa yamliku axadun ma hananayo isqaadaha riditaankeeda walihada sidaa daraaddeed baa lamaa saraqad markay xadday imra'atu min bani makhsuum oo wa araada uu dooray usaamata bnu zayd an yastashfaca lahaa inuu uga ergeeyo cinda rasuulillahi rasuulka ilahi agtiisa qadiba nabiyu sala allahu alay waslam waa carooday wakhadama fi nnaasi ayaanu ka khudbad akhriyey wa mima qaala wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa inamaa halaka waxaa laaya aladiina kuwi min qablikum idinka idinka horreeye annahu iyagu kaanuu waxaan idaa saraqa fiihim shariif mid markaa sharaf iyo mansab iyo waxlay markuu xado taraku waa iskaga tegi jireenoo gacanta may jeri jirin waidaa saraqa fiihim daciifu mid iska liitaa marka uu xadana aqaamuu calayhi alxadda xadka ayay ku oogayeen wa aymullaahi baan ku dhaartee laba nin faatimata bintu maxamud israa hadday xadi lahayd laqatactu yadaha gacanteeda ayaan goyn laha xadiikiina waa xadii imaam lbukhaari uu fii saxiixii ku soo saaray saadisan waa cuquubaatun qaasira waa cuquubooyin gaaban oo iyagu aan gudbaynin wahiya qaatili waa kii dilay oo laga yacni xirmaaniyo looga qadiyo min alirsi dhaxalkii wa inamaa kaanat qaasira waxay cuqubadani qaasina u noqotay liannahu laysa diyaa iidaa'un badaniyun dhib jireed kuma sugnaa ow taqyidun lixuriyati ljaani jaanigiikii waxaylaysa xorriyadiisii oo la dabrayo la qaydayaa kuma sugnaa wainamaa fiiha waxa ku suganun cadamu hubuuti milkin jadiidin lahu inaanu u sugminin milki cusubi fahiya cuquubatu salbiya tani cuquubo salbiya weeye waxau sheekhu leeyahay ka ama marlixaad xuquuqda ilaahay ee khaaliska ahi waa cuquubaadka qaasirada ah taana waxaa lagu tilmaamay xirmaalinta iyo ka qadinta laga qadinayo qofkii qaatilka ahaa ee dilay kii dhaxalkiisa u lahaa hadduu qofkii dhaxalkiisa lahaa uu dilo dhaxalkiisii waa laga qadinaya waa cuquubo waana yani kutubtii dhowrka ayda qawacidka ku soo dhigannay man istacjala shayan qabla awali cuqiba bixirmaanihi qofku hadduu dejisto shay hadduu dejisto wakhtigiisa ka hor waxa lagu ciqaabo waxa uu dejistu ku ordayey in la xirmaaniyo <coughs> oo la weysiiyo waxaanay qaasiro u noqotay oo qaasiro loogu magacaabay macnaha jidh yacni dhib jidheedoo loo geysanayaa ma jirto xorriyaddii qofkan jaaniga ahoo markaas la dabrayaa kuma jirto bal waxa ku suganuun milki cusuboo u yeesho oo aan u sugmayninuun milki cusub u yeesho aan u sugmaynin ayaa ku sugan idan markaa cuquuba salbiya cuquba markaa wax sugaysa cuquba markaa wax nafyinaysa wax ka reebaysa weeye saadisan madexaad waa cuqubaatun qaasira waa cuqubooyin qaasiro ah wahiya xirmaanulqaatili waa kii qaatilka ah ee dilay kiu dhaxalkiisairsi dhaxalkii laga qadiyo wainamaa kaana qaasirana waxay aatay liannahu laysa fiiha iidaan badaniy yacnii dhib jidheed kuma sugnaa ow taqyiidun lixuriyati ljaaniyi jaaniga xorriyaddiisa oo la qaydiya kuma sugnaa wainamaa fiiha waxaa ku sugan cadamu hubuuti milkin inaan milki u sugmaynin jadiidin oo cusubin lahu isaga fahiya cuquubatu salbiya weeye saabican wa cuquubaatun fiiha macna alcibaada waa cuqubooyin macno cibaado leh wahiya alkafaaraatu waa kafaarooyinka midlu kafaarat alxufi fi lyamiin waa kafaarada dhaarjabinta wa kafaarat aliftaari camdan iyo kafaarada afuritaanka camdan fii ramadaana waa furo wa kafaarat alqatli alkhaطa'i iyo kafaarada dilkii gefgaaha fahadihi cuqubaatun horta waa cuqubooyin liannaha jazaaun calaa macsiya waa jaziya abaalin laga abaaliyo macsiya u sameeyey wa fiiha macna alcibaada macno cibaadaha ku suganoo liannaha tu'addaa waxaa lagu gudanayaa bima huwa cibaada shay cibaadaha min soomin aw sadaqatin aw taxriiri raqaba ama qoor xulaynteeda waxau sheekhu leeyahay martadabaadna waa cuqubooyin macno cibaado ku sugan yihiin cuqubooyinkaa macnaha cibaado ku sugan yahayna waa kafaaraadka oo waxay u dhaxaysaa waa xuquuq u dhaxaysa laba amaro cuquubo iyo cibaado oo masalan waa kafaarooyinka hadduu qofku dhaartii uu jabiyo wuxuu waxaasaa samaynayaa uu ku dhaartay wuu samayn waaye xinfi filyamiin buu sameeyey baa loodhanaya waxaasaan samaynaya wuu sameeye ama waxaa samayn maayo buuha wuu sameeyey waxaa la yidhahaa xinfi filyamiin buu sameeyey maanaa dhaar jabin buu sameeyey maalin ramadaan ah <clears throat> ayuu markaa reerkiisii u galmooday ama yani culimada qaarkood baaba yani afurka camdan uu afuro qofku ramadaanta yani kafaarada saara iyo kafaarada dilka gefka ah shaaficiyadoo kale macalka camdiga ah kafaarada way saaraan saynu ku argne yani taasina iyaduna waa ka mid kafaarada dilka markuu qofku geyso inuu markaa haddii addoon horeeyo haddii laba biloodoo israacsan uu soomo taasi wuxuu leeyahay dhinac waa cuquubaad oo marka laga eego dee in macasiyo iyo markaa cisyaan uu sameeyey lagaga abaalinayo xaggaa marka laga eego iyo inay markaa ugu waajibtay sabab mamnuuca sharcan oo uu sameeyey xaggaa marka laga eego waa cuquubo macno cibaadana waa ku sugan yihiinoo mar haddii waxaan lagu gudanayaa ay tahay soom ama ay tahay sadaqa iyo waxbixin amaba ay tahay xorayn addoomeed xaggaan cibaada ayay ka tahay saabican waa cuqubaatu fi macna alcibaada waa cuqubooyin macno cibaada ku sugantahay wahiya alkafaaraatu waa kafaarooyinka milu kafaaratu alxinzi fi lyamiin waa kafaaradii jebinta dhaarta wakafaaratu liftaari iyo kafaarada afridaaga camdan fii ramadaana waa furay wa kafaaratu lqatli lkhanta iyo kafaarada dilkii gefkaha fa haadihi tani cuqubaatu weeye liannaha jizaan calaa macsiya waa abaalin macsiya laga abaaliyey wa fiiha macna alcibaada baa ku sugan liannaha tu'addaa waxaa lagu gudanyaya bima huwa cibaada shay cibaada ah oo min soomin aw sadaqati aw taxriiru raqaba oo sooma ama sadaqa ama addoon xoraynteeda aaminan xaqun qaa'imun binafsihi waa xaqu taagan naf ahaantiisa ay lam yatacalaq bidimati mukalafin mukalaf dimadii aan ku tacalluqin liyuaddiyahu si ugu guto taacatan lilahi isagoo ilahay ku adeecaya wainamaa wajabahu hada alxaqu bidaatihi laf ayuu waajibay waibtida'an yabnawhaba lilahi tacaala huwa khumusu alghanaa'im waa haniimooyinka khumuskooda wamaa yustakhraju iyo khumuska wixii lagala soo baxay ee min macaadin kunuusi lardi macdan iyo dhulka markaa waxyaalihii la geliyey ee kunuustiisa ahaa in lagu aasee waxau sheekhu leeyahy midna waa xaq qaa'im ah oo binafsihi u taagan oo mukalaf dimadii aan markaa ku tacalluqsanayn oo aan mukallaf yacni la saarin si uu taac ahaan ugu guto laakiin lafahantiisa ayuu ilaahay ugu waajibay iyo bilow ahaanba mase waa wixii la soo qaniimay sida gaalo laga soo qabsado waclam anamaa qaniimtu fa ana lilahi khumusahu dee khumus arbacata akhmaasna markaas waxaa yeelanayey dadkii qaanimiinta ahaa dee khumuskiisana ilaahay ayuu markaa yeelanayay oo macnaha masaalixda muslimiinta ayaa loo iilayey wixii macaadin markaa lala soo baxo iyo kunuusda markaa iyana dhulka lagala soo baxaana iyaduna sidaasi laegba khumuskii laga bixinayey iyaduna dee waa markaa mid ilaahay dartii isaguna loo bixinayo aaminan xaqun qaa'imun binafsihi waa xaq mafaanidiisa u taagan ay lam yatacaliq bidimati mukalafin mukalaf dimadii aan ku tacalluqin liyuaddiyahu si u guto taacatan lilahi isagoo ilahay markaa ku adeecaya wainamaa wajaha hada alxaqu bidaatihi ayuu markaas u waajibay wabtida'an iyo bilow amr illahi tacaala wahuwa khumus lghanaym wey wamaa yustakhraju iyo khumuska wixii lala soo baxo oo min macadini wa kunuusi lardi ah xaqu lcabdi kaasi waa xaqii ilaahay wa ama alxaqu alkhaalisu lilcabdi xaqaa khaaliska u ah <coughs> addoonka fahuwa huwa ma kaana almaqsuudu bihi waa ka ujeeddadiisu ay tahay maslaxa khaasa lilfard maslaxa gaar u ah qofka wa midlu waxaa la mida ah saa'iru alxuquuqi almaaliya xuquuqda maaliga dhammaanteed liafraadi ee dadka iyo iyo ashkhaasta u sugnaaday ka damaan almutlafaati waxyaalihii la dilay ee la baabiyey magdhowgeedoo kale wey istiifaai duyuuni daymanka oofsashadoodii wadiyati iyo magtii wanaxwi dalika iyo kaa wixii la mida wa hada nooc min alxaq kan xaqa yakunu lkhiyaaru doorka waxaa yeelanaya fi sifaai oofsashadiisu yakunu lkhiyaaru wuxuu noqonayaa doorka fi sifaai oofsashadiisa ila lmukalafi nafsi mukalafka naftiisa ayuu sugnaanaya fain shaa hadduu doono asqada wuu ridi wain shaa hadduu daysaufaa wuu ofsan lianna lilinsaani waxaa u yatasarafa inuu ku tasarraf fii khaalisi xaqihi xaqiisa yacnii khaaliska ah bimaa yashaau wuxuu doono qaybta labaad waa xaqa khaaliska u ah addoonka waana ficilka mukallafka ee xaq khaalis oo addoonku uu leeyahay uu ku tacalluqo yacni maslaxa khaasa oo uu leeyahay fardiga ama qofku oo dunyawi ah maslaxa iyo danu adduunyadu leeyahay ayaa ku tacalluqda sida masala maalkiisi oo kale dee xurmadii uu lahaa oo yacni inuu maalkiisu markaas u yahay mid xaaraanahoo aan lagu tagirfali karin iyo xuquuqda maaliga ahee ay afraadu leeyihiin oo dhan masalan haddii wax laga dilo laga itlaafiyo xoolihiisii hantidiisii ka mida in loo magdhabayo oofsashada markaa haddii dayn laga qaato qofku u oofsanayo diyo iyo mag hadduu yeesho oobsashadeeda marka waxyaalaha noocaas ah ee maqsuudkiiya ujeeddada looga jeedaa maslaxa khaasa uu fardigu leeyahay ay tahay waa xaqi addoon oo khaalisa baa la odhanayaa mar hadday sidaa tahay dee xaqiisa isagoo banneeya ayuunbaa lagu bannaysan karaa doodeeda iyo sugitaankeedana isaga ayaa dacwo u kor yeelanaya inuu ka talaasuo ama sulux ka galaabulay ama xaqiisa rido ama uu markaa dee ciddii u qaamaysnayd inuu markaa iska cafiyaa buu leeyahay waxaana markaas lagu ilaalinayaa waa masaalixda addoommadu ay leeyihin khaaska sidii kii hore xaqiile maslaxo caamo dalka u madhaxayso maa tani waa maslaxo gaara waa masalan waxbaa laga de magdhowgiiyo bedelkii laga siinayey <coughs> wa ama alxaqu wa ama alxaqu alkhaalisu lilcabdi xaqa khaaliska addoonka wey fahuwa maa kaana almaqsuudu bihi waa ka ujeedadiisu ay tahay maslaxa khaasa maslaxa iyo dan gaaro lilfardi usugnaatay wa milu waxaa la mida saa'iru alxuquuq almaaliya xuquuqda maaligaa intooda kale ama inta soo hadhay oo lilafraadi usugnaaday khadabaani almutlafaati waxyaalihii laga diyay magdhowgooda wa duyuuni daymanka hofsashadoodii wadiya wa naxwi dalika wa hada nooc min alxaq yakuunu alkhiyaaru wuxuu noqonayaa doorka fi sifaa'i hofsashadiisa ila lmukalafi nafsihi mukalafka ayuu nafdiisa noqonayaa yacni mukalafka ayuu hofsashada doorka hofsashadu mukalafka nafdiisa ayuu sugan yahay macnaha kii hore xaqa ilaahay cid yacnii ridi karaysa cid ka tanaasuli karaysa midna ma jirto laakiin doorka oofsashada mukallafka nafdiisa cayaareen fa insha hadduu dana asqada ridi oo ciday wax kala galeen wuu ka saamixiy wuu ka dhaafi wainsha hadduu istawfaa wuu oofsan lianna lilinsaani waxa u sugnaa an yatasarafa inuu ku tasarrufo fii khaalisi xaqihi xaqiisa markaa khaaliskaa bimaa yashaau wuxuu doono inuu ku tasarrufaa buu leeyahy ma stawaca fiihi lxaqaan waa waxay labadii xaqba ku kulmeen wa xaqullahi fiihi haalib oo xaqa ilaahayna uu yahay ka haalibka wa milu waxaa la mida xad lqadfi xadka qadafka faalqadfu jariimatun qadafku waa jariime iyo dembi tamasu taabanaya alacraada acraadiya sharabdiiyo dhegtii taabanaya wa tushicu alfaaxishata xumaanna filmujtamac bulshada ku faafinaysa wa fii tartiibi alcuquubati cuquubo ka ratibiddeed calaa hadihi aljariimati dembigana maslaxa caama ayaa ugu sugan maslaxa caama baa ku sugan waa limaa fiiha waxaa ku sugan min radci almujrimiina mujrimiintii oo markaas la waabinayo o laga celinayo dadkii ay markaa jaamha ku samaynayeen wa siyaanati alacraadi oo la ilaalinayo wa ikhlaa'i bulshadii oo markaa laga khaali yeelayo min alfasaadi xumaantii fakanat hadihi alcuquuba waxay noqotay min xaq illahi bihada hada almacnaa macnaha marka laga eego xaq ilaahay bay noqotay waxau sheekhu nooga inooga hadlayaa miday labadii xaqba ku kulmeen laakiin xaqa ilaahay haalibya ayuu xoog badan yahay waxaa ka mid a ah xadulqadafka xadulqadaf waxa weeye ama qadaf asargiisa waxaa la yidhaahdaa qofkii ninkii ama ruuxii dumar ahaa oo zine iyo xumaan lagu sheego oo lagu gala ayaa la yidhaahdaa xad ayay taasi leedahay oo dee siddeetan jeedal ayaa markaa qofkaa lagu dhufanayaa haddaba qadafkaasi horta waa jariima iyo dembi acraabdii iyo dhegtii iyo sharafdii dadka ayay taabanaysaa xumaanna bulshada way ku faafinaysaa ka ratibidda markaa cuqubo laga ratibay jariimada maslaxa caama ayaa horta ku sugan oo dee mujrimiintii baa markaa galafka lagu dhufanaya acraadii dadka ayaa la ilaalinaya mujtamacibaa fasaad laga khaali yeelayaayoo laga marhinaya markaa xaqaa marka laga eegaya macnaha waxay noqonaysaa xaq ilaahay wa miaalu lqadbi weeye falqadbu jariimatun weye waa demi tamasu taabanayaan acraada sharafdaa iyo dhegaha wa tushixu lfaxishata xumaanna ku baabilaysa fi lmujtamaci bulshada wa fii tartiibi lcuqubati cuquubo ka ratibitaankeeda calaa hadi ljariima laga ratibana maslaxa caama ayaa ku sugan wa limaa fiiha waxaa ku suganay min ridci lmujrimiina mujrimiintii oo markaa garafka lagu dhufanayo oo markaa la waabinayo laga celinayo wa siyaarati acraadi iyo acraadi iyo dhegti iyo sharadi oo la ilaalinayo wakhilaal mujtamaci iyo mujtamacii oo laga saafi yeelaya min alfasaadi fakana hadi lcuquuba waxay noqotay min xaq illahi bihada lmacnaa macnaha xaggiisa marka laga eego waxay noqotay markii xaqii ilaahay bay ku noqoye ka mid noqotay bihada almacna macnaha marka xagga laga ego wa min jihati اkhraa fa ina fi hadi اlcuquba cuqubadan maslaxa khaasana lilmaqduufi kan la qadfay maslaxa gaara ayaa ugu sugan id bihaa waxaa ku sugan idhaaru lisharafihi sharafdiisa oo la muujinaya wacifatihi dhowrsoonidiisii wadafci lcaari canhu iyo ceebtii oo laga difaacayo fakaana fi hadi lcuquba waxaa ku sugan xaqun lilcabdi min hadi ljiha dhinaca marka laga eego xaq markaas addoonkii uu leeyahay ilaa ana xaq allahi huwa alghaalib laakiin xaqa ilaahay ayaa haaliba walihaada sidaa daraaddeed ba laa yajuusu lilmaqduufi uma banaana isqaadu lxad ay lcuquba can ilqaadifi inuu ka rido lianna xaq allahi laa yasqutu kuma dhaca xaqi ilaahay wain kaana habaada hayra mutamaxidin lahu yani mid u barax tiranba yuu ahaaninbe kamaa fi lciddati sidii ciddada oo kale laa tasqudu ma dhacaysa ciddadu biisqaadi zawji iyaha zawji oo rida wain kaana fiiha xaquhu xaqiisaaba ku sugnaadee waa limaa fiiha min xaqi illaahi ilahay xaqiisa ayaa ku sugan oo la waxa waxau leeyahay sheekhu marka dhinac kale laga eego cuquubadan axadulqadafkaa maslaxad khaasabaa ugu sugan qofkan maqduufka ah ee la qadfay ee la caayey ee zinadii xumaanta lagu sheegay maslaxo gaara ayaa ugu sugan oo waxa weeye marka dee zina iyo xumaan lagu sheego ee dabeetana kii ku sheegay <clears throat> markuu caddayn kari waayo siddeedda jeedo lagu dhufto sharafdiisii ayaa la muujiyey cifadiisiiyo dhowrsooridiisi aa la muujiyey caarkii iyo ceebtii la hadasheena waa laga difaacay marka cuquubadan xaqu addoonku leeyahy baa jihadaana kaga sugan ilaa laakiin xaqa ilaahay baa haaliba oo ka qaaliba bay leeyihin oo dhinaca kale marka laga eego <coughs> ee inay markaa bulshadii ay taabanayso ayaa markaas haalib ka ah sidaa daraaddeed maadaama oo xaqa ilaahay haalib yahay baanay u bannaanayn kan maqduufka ee xadka ee cuqubada qaadifka inuu ka rido maxaa yeele xaqa ilaahay kuma dhaca addoonka riditaankiisa walow midu madax tira mayaanu ahaanine waana sidaa uu qabo imaam abu xaniifa sida uu qabo weeye oo wuxuu leeyahay xaqa ilaahay baa markaas haalib ah laakiin shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada sida markaa mashhuurka agtooda ka ah xadulqadar waa xaq khaalis oo aadamiga maqduufka ay leeyihin se qisaas oo kale marka wuu ridi karaa bay leeyihin <clears throat> laakiin qowlka alla ku yaalla waxa weeye waa kii axnaafta sida ciddada oo kale iminka ruuxa dumara yacni ee u masala ninkuu furay kama ridi kara ninkii furay ciddadii walow xaqiisi baa ku socdo la ilaalinayaa dee inaan markaa hadduubase gabadhan uur kaga tegay oo kale dee inaanay markaa ninka kala guursan isku qaldamin xaqa xaquu leeyahay hakaga sugnado laakiin xaq ilaahay baa iyada ku suganoo xaq zawjkani leeyahi oo u badax tiran maaha sidaa daraaddeed baanu yeelanaynin inuu yidhahdo kaa dhaafay ciddadiie iska yani kala guurso wa min jihatin uqra fi hadi lcuquuba cuquubada <coughs> waxaa kusugan maslaxa khaasa lilmaqduufi kan la maslaxa khaasi ugu sugan tahay id fiiha waxaa kusugan idhaarun muujin sharafi wa cifati la muujinayo wa dafcu lcaari canhu iyo ceebtii oo laga difaacayo fa kaana fi hadi lcuquba waxaa ku sugan xaqun lilcabdi xaq addoonkii leeya min hadi ljiha marka laga eego ilaa ana xaq allahi huwa alghaalib xaqa ilaahay ayaa si qaalib ah walihada saa daraaddeed laa yajuusu ma banaan lilmaqduufi isqaadu lxaddi xadkii inuu raayo lcuquba xad alqaadifi inuu kelido lianna xaqa allahi ilaahay xaqiisa laa yasqudu kuma dhacayo biisqaadi lcabdi addoon rididii kuma dhacayo wain kaana haba ahaado hayra mutabaxidin lahu midaan u banax tirnayn haba ahaadee yacni xaq ilaahay oo banax tiran mayuu ahaanin oo xaqii addoonku haba ku jire haddana ma ridi karayo kamaa fi lciddati sidii ciddadaba laa tasqudu ciddadu ma dhacaysa biisqaadi zawji iyahaa zawji oo rido ilaa gabadhii waan kaa dhaafay wain kaana fiiha xaquhu haba ku sugnaadeen waa limaa fiiha ciddada waxaa ku sugan min xaqi illaahi ilaahay xaqiisii ayaa iyadana ku suganoo sidaa daraaddeed ayaanu ridi karaynin wallahu aclam halkaa inagu jooga